isagoo gaadiid saaran qofka masaafurkaa uu sunaysan karaa nabigeenana sala allahu alayh alih wasalam waxaa ka sugan saxiixeynka iyo kayrkood iyo sunankaba inuu nabigu gaadiidkiisa ku dul tukan jiray isagoo safara xayu kaana wajhu meel aala meeshay usii jeedo yuugu tukan jiray walaa yushtaradu shardi ma aha tuulu safarihi safarku inuu dheer yahay shardi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 wax akris baa lagu abaabiyaa tareen baad fuulaysaan qof kasta buug buu akrinaya waxaa laga tareenka laba boqol saddex boqol afar boqol shan boqol oo qof aad ku saarantihiin laba saddex wada socotoo sheekaysanaysa maahane inta kale qof jornaal haysta qof buug wata wax akriyaya wey qof wax qoranaya dadku inta soomaalida ah haddii arkaanna way sheekeynayaan haddii kalena daaqaduhu fiirinayaa maanta o dhan dadku waxay ku garan waayayaan qofkan maxoogay madaxaa looga jiraa maanta dhan waa fiirfiirinaya de markay banaanka kasoo daasho kolba qof baad wuxuu akrinaya fiirin markaasaa xeelaya kan ma yar waalan yahay see wax ka yahay sax maaha waxaad arkaysaa ilmaha yarka oo saddex bilood jira yaa buug la hordhigi si loogu leeyahay maalinka dam buug sawiradaa loo soo dhigi maalinka dam markaad buuggaaga qaadato isna kiisii uu ooyi buuggayga isiibuu ku dhihi halkaasuu akriska ka bilaabo ka bilaabo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 rukuuca rukuucdiisa iyo sujuuda sujuudiisa qofkaa gaadiidku ma degi karaan lahayn adiga laakiin markaad lugaynayso safarna aad tahay inaad sunaysatana aada rabto markaad salaada xiranaysa qibladaad u jeetan faatixada markaad soo gaarto cagtaada wadada saali dhinacii jidkaagu ahaabaadna qaabili sida gaadiid saaran faatixadii iyo qur-aankii markaad dhamaysato waxaa laga yaabaa qira'a dheer inaad akrido rukuucda marka la gaadho rukuucda iyo sujuudda ilaan dhul baa taagan tahay oo gaadiid ma saaride dhulkaad ku rukuuci ku sujuudi wayastaqbilu fiihimaa labadooda rukuucda iyo sujuudda wuxuu u jeedsani iyo wa fii ixraamihi salaada markuu xiranayana wuxuu u jeedsani ujeedsani u jeedsan markaad xiranayso iyo rukuucda iyo sujuudda qibladaad ujeedsan rukuucda iyo sujuuddana waa dhammaystiri walaa yamshii socon maayo ilaa fii qiyaamihi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 soo baqar inaad akrideen ma rabin kollaba sawmaadaan akrideen salaadna ku dar maxaa qur-aan keliya aad u samayn innaga laakiin saad wax u fiirinayso hadda waxaa soo baxay xal baa soo baxay hadda la isku mashquuliye telefoon iyo memory baa la wataayo dhagaha wax la gashan kaasaa laga inu seexdo maantoo dhan hahaamsado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 iyo maqribkoodiiba waxay u tukadeen qudus qaarna salaadii iyagoo ku jiraabaa loo sheegay in salaadii qibladii la bedelay imaamkii xagga usii jeeday dadka hor joogay intuu soo kala jireeyeyn buu xagga kala maray oo xagga u jeesaday sufuuftiina way isgediyeen oo salaadda halkii bay kasii wateen soo qadayana lama dhihin yaqiin salaadahoodii qaar ka kamida iyo salaadan qayb ka kamida meelaan qibladii sharciga ahayn bay u tukadeen soo qadayana lama dhihin waa kow